baab idaafati idaafadii baabkeedii haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlayey baabulidaafati idaafadii baabkeedii haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlayey majruur majruuraadkiiyaan ku soo jirnay markaa isimka majruurka caamilka jaraa laba u qaybsamaa inuu xaraf yahay iyo inuu mudaaf yahay xuruuftii waa soo dhammaynay waxaan gelaynaa hadeerna waxa weyan isim majruurahoo la jaray oo mudaaf jaray marka idaafo waxa weeyaan hadda waxaa loola jeedaa waa min iطlaaqi اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul waxa weya idaafo baab idaafi ay baabulmudaafi mudaafki baabkiisii waxa wax jaraa saddex qowlaa ku jirta isimka mudaafu ilayhiga yaa jara saddex qowlaa ku jirta qowl wuxuu leeyahay mudaafu ilayhigaa jara wahuwa raajix waa qowlka raajixa qowlna wuxuu leeyahay maya idaafada laftirkeedaa jirta idaafadu marka caamil macnawiyahay noqone maxaa yaele idaafo waxa weeyaan waa dam musmin ilaa aakhara waa ism ism loo tiiriyo marka caamil macnawihu noqona marka waxa mudaafulehiga jire qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay idaafo kastaaba xarafay ku macno tahay xarfu jara oo idaafada gabal waa bimacnaa laan gabalna waa bimacnaa min gabalna waa bimacnaa fi xarafkaas ay ku macnaha too maxduufka aha jiray saddexdaas qowlaa ku jirta mudaaf ilayhi yaa jiray waxaa jiray mudaafka waa qowl waxaa jiray idaafada laftigeedana waa qowl qowlka saddexaadna xarafka maxduufka ahay ku macnaha tahay kaasaa jiray weeye qowlka marka ugu raajaxsan mudaafu ilayhi waxaa jiray mudaafka waa qowlkaas idaafa maxaa la yidhaahdaa luqatan waa alisnaadu tiirin weeye waxaa luqada carabiga lagu yidhaahdaa adaftu dahri ila alxaa'idi derbigaan dhabarkayga ku tiiriyey adaftu bahri ila alxaa'idi dhabarkaygii derbigaan ku tiiriyey marka luq ahaan waa alisnaad waa tiirin istilaax ahaanna waxaa la hadaa dam smin ilaa aakhara waa isim in loo tiiriyo mid kale calaa tanziili ahaaniyi min alawli min alawali mansilata tanwiinihi midka labaada waxaa la dhigayaa midka waxa weeyaan awelka midka labaad waxaa la dhigaya awalka meeshii tanwiintu ka tiilay oo kale inta tanwiintii la xadfo marka waa dam muslimin ilaa aqara ism ism loo tiiriyey hulaamu zaydin aada leedahay hulaamu zaydin zayd addoonkiisii addoonkan zayd aad u tiiriday zayd aada u tiiriday marka waa ism ism loo tiiriyey midka labaad isimka labaad hulaamu zaydin zaydaa waxaa la dhigay mansilata tanwiinihi midka hore tanwiintiisa booskiisiyaa la dhigay taasaa la dhigay marka kan horeeto labada isim mudaafa la ydhaha isimka dambena mudaaf ilayhiya la ydhaha qowlkaasa raajixa waxaa jira aqwaal kale oo bilcagsi ka dhigayda kan horaaba mudaaf ilayh kan dambaa la ydhaha mudaaf iyo labada mid kastaba mudaaf mudaaf ilayhi waa la dhihi karaa laakiin qowlka waxaad qabsanaydaa ah labada isim midka horeeyaa mudaaf ah midka dambeeyana waa mudaaf ilayhi qowlkaasaad ku dhege waqad yujaru waqad xaqiiqe yujaru waa la jaraa alismu isimka bilidaafati ay bilmudaaf yaa lagu jaraa mudaafka wey waxa wax jaraa maahan idaafada shiiqa xariirina sidaasuu qaba in mudaafku wax jaro waana caddaan doona darsiga dhexdiisuba ku imaan doonaaba inuu qabo waxa wax jaraa idaafada maahane waa mudaafka insha allah darsiga dhexdiisa inoogu imaan marka qadan mudaaric ay ku jirtaa taxqiiqaad ka dhigi kartaa tagsiirna waa ka dhigi kartaa labadaas macnay aqbali kartaa taqliil kama dhigaydi maxaa yeelay in mudaaf wax jaraa wax yar maaha waqad yujaru waqad xaqiiqa yujaru waa la jaraa alsmu isimka bilidaafati ay bilmudaafi mudaafkaa lagu jaraa mudaafkaa lagu jaraa idaafadaas waxa weeyaan haddii isim isim loo idaafeeyo labay mid noqotaa idaafa macnawiya waa idaafada la yidhaha maxdada idaafa maxdana waa la yidhaha idaafa macnawiyana waa la yidhaahdaa waa isim isim loo idaafeeyey oo aan mid ka horeeta ahayn waxa weeyaan waصfi mid ka dambena uusan caamil u ahayn mudaafka asal intaan laysu idaafayn idaafadaas macnawiya la yidhaha haddaan mid ka hore ahayn ba ama mid ka hore waصfi waa laakiin mudaafu ilaygiisaan macmuul u ahaa jirin qabla idaafa mar hadday sidaasu noqoto idaafadaas maxaa la yidhaha idaafa maxda macnaha maxdar waxaa loo leeyahay laysa fii niyati linfisaal lama niyeysna dhexdooda inay kala soocan yihiin marka idaafa macnawiyana waa la dhaha macnawiyana waxaa loo leeyahay liannaha tufiidu amran macnawiyan waxay tustaa amar macnawi ah oo amar macnawiya waa maxay mudaafka haddii mudaafu ilayhigu uu macrifo yahay wuxuu noqonaa mudaafkuna macrifu mudaafkuna macrifu noqonaa oo macrifanimo ay ka faa'iidaysanayeen haddaad tidhahdaa hulaamu zaydin hulaamu zaydin zayd addoonkiisii hadda addoonkaasu macrifu noqday addoon la yaqaan weeye waa midkii zayd awal laakiin intaan la idaafayn hulaam iska ahaa addoon mid zayd iyo mid cali iyo mid ciise ma kala lahayn macrifu noqona haddii la idaafeeyo hulaamu zaydin zayd addoonkiisii haddaad idaafadan zayda ka jarto hulaam nakiro wey hulaamu addoon oo dhan marka haddii loo idaafeeyo mudaafku mudaaf ilayhi macrifo ah asna macrifuu noqona haddii waxa weeyaan loo idaafeeyo mudaafka mudaaf ilayhi oo nakiraana waxa weeyaan taksiisay faa'iideynay markaas idaafadu tacriif waxaa la idhaahdaa macrifanimo waxaa la ihahdaa rafcu اlijtiraak taksiisna waxaa la ihahdaa taqliil اlijtiraak maxaa looga jeeda warkaas ijtiraabka fiiri hadda haddaan idhaahno hulaamun yuu ka dhexeeyaa dhammaan wixii addoonaho wiila wax alla wixii nin ah oo addoona ah, maxaa la yidhahdaa hulaamu waa mushtarak magacaas soo maaha haddaad tidhahdaa hulaamu zaydin zayd addoonkiisii addoonkaa ishtiraaqii waa ka baxay rafculishtiraaqaa lagu sameeyey taxriifku waa rafculishtiraaq addoonnimadii awel khulaamnimadii ka dhexayd addoommadoo dhan meesha waa laga saaray kii zayduu noqday markaasoo kale waa taxriif marka taxriifku waa rafculishtiraaq wadaagii magacaan la wadaagaya meesha laga saara taksiiskuna waa maxay waa taqliil ااجtiraaq wadaagii la wadaagay magacana la yarayna hadda haddaan idhaahno hulaamu maxaa soo gela adoon nin leeyahay iyo mid gabaru leedaha labadu waa soo gelayaan mushtaraguu ku yahay magaca soo maaha haddaan idhaahno khulaamu rajuli nin addoonkiisa waa yaraynay wadaagii maxaa ka baxay addoonkii gabaru laheed dhammaan meesha waa ka baxay khulaamu rajulin nin addoonkiis aanid meesha maxaa ka baxay ulaamu mraa wax alla wixii dumar laayo dham waa ka baxay marka ishtiraagii mada magacan la wadaaga waa soo yarayn waa soo yarayn marka haddii loo idaafeeyo mudaafku mudaaf ileyh macrifaa mixuu faa'iideyne idaafadaasu tacriif oo ah rafcu ishtiraaq haddii waxa weeyaan loo idaafeeyo nakirana muxuu faa'iideyna taksiis oo ah taqliil اshtiraaq ishtiraaqii oo la soo yareeyey taas waa markii idaafadu ay tahay idaafa macnawiya ama maxda hadday tahay idaafadu idaafa lafdiya maxaa la idhahdaa waa wafi macmuulkiisi loo idaafeeyey waa wafi macmuulkiisi loo idaafeeyey sida miaal ism faacil oo mafcuulkiisi loo idaafeeyo kale kaasoo kaleeto idaafadaasoo kale waxaa leedaha idaafa lafdiya daaribu zaydin aad leedahay zaydku waa mafcuul bih waa ism faacil mafcuulkii loo idaafeeyo kale marka kaasoo kaleeto idaafa lafdiya la idhahdaa maxaa yeelay amar lafdiyahay faa'iideynay ma faa'iideynaydo amar macnawi ah oo waxa weeyaan tacriifna ma faa'iidaydo idaafadaasu taqsiisna ma faa'iidaydo maxay faa'iidaydeen amar lafdi ah oo waa maxay waa takfiif amase waxa weeyaan waa rafcu lqubxi labadaasay mid faa'ideynay ama takfiifay faa'ideyneen ama rafcu lqubxi ayay faa'ideynay labadaasay mid faa'ideynay takfiifku waa maxay hadda inaad tidhahdo qulaamu inaad tidhahdo daaribu zaydin iyo inaad tidhahda daaribun zaydan way kala fududda waxaa fudud daaribu zaydi marka waa takfiif waa amar lafdi ah rafculqubxina waa maxay rafculqubxiga waa maxe waa sifada mushabahada marka macmuulkeeda loo idaafaynaa waxa laha marartu waxaan soo maray bilxasani lweji mid weji wanaagsan bilxasani haddii aadan u idaafayn oo aad tidhaahdo bilxasani alwajhu oo aad goddo qubxigaa ku jira qubxigaas wuxuu yahay waa khuluwu sifati min adamiiri aladi yacuudu cala lmawsuuf sifadiya waxay ka marnaanaydaa damiir u laabana mawsuufka ilaa isimkaas daahirka faacil u qaadato marka damiir kuma dhex jiro marka iyadii waa khuluwu sifati min adamiir sifadiya damiir ka marnaanayda waana qubxi haddaad tidhaahdo mushabah bilmafcuul biyaan ku nasbina oo tira marartu bilxasani alwajha marartu waxaan soo maray bilxasani kii wanaagsanaa huwa asagu damiirkiiya dershay markaa soo maha alwajha waana lagu nasbi kara luq ahaan qubxigaa ku jira oo qubxiga ku jira wuxuu noqonayaa صifo qaasiraa waa liijraa'i waصfi اlqaasir majra waصfi اlmutacadi صifo qaasiraho laazima ila sifa mushabaha halkaa laga keenaa ficil laasimaha laga keenaa aad waxaad dareeridood socosiiday wafi mutacadiya booskiisa ifadiyo laazimea ah. aad sida mutacadiga ka dhigta qubxiga ku jira ayadana marka si qubxiga looga badbaado isku idaafeeyo waxaad tidhahdaa marartu bilxasani اlwajhi marka taasoo kaleetona lirafci qubxi ay faa'idaynayda waqad xaqiiqa yujaru waa la jaraa alsmu isimka waa la jaraa bilidaafati ay bilmudaafiya lagu jaraa wadalika mihaalkiina ka qawlihim carabta hadalka yidhaahdeen oo kale weeye daaru abi quxaafa haadihi misaanu daaru abi quxaafa waa abi quxaafa daartiisii daaru abi quxaafa haadihi misaanu daaru abi quxaafa waa abi quxaafa daartiisii maxalu shaahidku waxay tahay daaru waa mudaaf abi waa mudaaf ilah waa la jera waa asmaa sita waa taas yadaa lagu jera abi mudaaf quxaafa waa mudaaf ilayhi waa la jere waa la jero abi quxaafa ta ay aheed oo fadxadaasoo kasre ka naa'ibah aa saareed abi quxaafa waa abubakar sidiiq aabbihiis kunyada abubakar aabbihiis kunyadiisaa la yidhaha abu quxaafa magaciisana cumaan aa la yidhaahdaa abubakar sidiiqna waxa weeyaan waa kunyadiisii magaciisana cabdullaahi aa la yidhaahdaa marka waa cabdullaahi ibnu cumaan abubakar abubakr wuxuu noqday marka cabdullaahi ibnu cumaan fataaratan mar taati waa imaanaydaa hiya idaafadii bimacna laami laa macnaheeday ku imaanaydaa wadaalika misaalkii naxwu ataa waa yimid cabdu abi tamaamin abi tamaam addoonkiisii yaa yimid abi tamaamka waxa weeyaan khulafadii cabbaasiyiinta uu ka mid ahaa sidaas ayaa la yidhi magaciisana xabiibaa la dhihi jiray abi tamaam khulafadii cabbaasiyiinta khulafadaasuu ka mid ahaa magaciisana xabiib aa la dhihi jira wa qiila shaacirun mashhuurun ma yeel ma ahayn khaliife wuxuu ahaa gabyay caana oo magaciisa aws la dhihi jirana waa qowl kale ataa waa yimid wuxuu ku yidhi fataaratan mar taati way timaadaa hiya idaafadii bimacna laamiyay ku timaada laam oo mulki faa'iidaynayda wadaalika misaalkiina ataa waa yimid oo kale weeye cabdu abi tamaam abi tamaam adoonkiisa yimid cabdu abitamaam idaafadana waa bimacnaa laam hadda cabdun liabitamaam ad dhihi kartaa daaru abi quxaafa daarun liabi quxaafa labada misaalba waa idaafa oo bimacnaa laam wa taaratan marna taati way timaadaa hiyo idaafadee bimacnaa min ayay ku timaadaa bimacnaa min albayaaniya mintu waa macno badneede macnihii bayaaniyaday ku timaadaa idaafada marmar bmanaa min albayaaniya waxaa la yidhi idaafada bmanaa min bayaaniya laba calaamaa lagu gartaa labada calaamo calaamada koobaad waxay tahay an yakuuna almudaafu bacda min almudaaf ilayhi waa inuu mudaaf noqdo qayb kamida mudaaf ilayhiga qayb kamida waa inuu noqdo bal fiiri hadeer wataaratan martaati way timaadaa hiya idaafadii bimacnaa min ayay ku timaadaa idaa waqtigiyay ku timaadaa qulta aad tidhaahdo manaa zaytin ishtaraytu waxaan soo gatay manaa zaytin saliidda labadeedii rodol manaaga a ah miisaan laba rodol u dhikana laba rodol waa kiilo waxyar dhiman rodolkuna nuskiiladu ku dhow yahay nuskiilada uu ku dhow yahay mana dhama waxyar ka dhiman marka laba rodol miisaan la eg aa la idhahdaa manaa manaagu wey marka hadda fiiri manaaga waa saliid waxaa soo galtay ilaa saliid wey marka waa bacdi ka mida mudaafulayga oo zaytis ah soo ma waxaa soo galatay waa mudaafulayga bacdi ka mida soo ma marka an yakuuna almudaafu bacd almudaaf waa shardigii koobaad waa calaamadda lagu yaqaan calaamada labaad waxay tahay oo lagu yaqaano calaamada labaad waxay tahay mudaaf ilayhiga isimkiisa waa inuu ku ansaxo in lagu ilaaqo mudaaf iatu ah, sixatu ilaaqi ismihi calayhi waa inay ansaxdo magaca mudaaf ilayhiga in lagu magacaabi karo mudaafka laftirkiisa haddaysan ansaxayn idaafadaas macnaa min maa waa inay ansaxdo in magaca mudaafu ilayhiga mudaafkana lagu magacaabi karo hadda waxa aad soo gadatay waa zayd magacaas waa la dhihi karaa sooma ah, waa zayd waxaad leedahay khaatamu xadiidin khaatamu xadiidin faraasi bir ir khaatamu xadiidin mudaafilay waa xadiid soo maaha khaatimkaaguna waa xadiid soo maha ah, thawbu khazin aad leedahay mara xariira haye thawbka aad soo gadatay laftirkiisu waa khazin soo maha waa xariir waa lagu ilaaqi karaa oo waxaa laleeyahay khaatamkaaga haada alkhaatamu xadiid aa laleeyahay waa lagu magacaabi karaa haddaad maraas xariira soo gata maxaad leedahay thawbu khazin thawbudan khazi waa la dhihi karaa waxaa leedahay haada thawbu khazun maradaanu waxa weyn wax xariir marka labadaas calaamaa lagu yaqaana calaamada koobaad waa an yakuuna almudaafu bacda min almudaaf ilayhi wa an yasixa iطlaaqu ismihi calayh waa inuu ansaxo magacii mudaaf in mudaaf lafkiisa lagu magacaabikaro labadaa shardi haddii la helo idaafadaasi waa bimacnaa min albayaaniya ee waxaa jirta idaafadu maray noqoto bimacnaa fii mana uusan sheegin waxaana caan taas u ah oo macnaha calaamad u ah iyo daabit an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf wa in mudaafu ilayhigu noqdo weel oo mudaafku ku dhex dhacay an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf waa in mudaaf ilayhigu noqdo weel oo uu ku dhex dhaco waxa weeyaan mudaaf sida balmakru leyl balmakru fi leyl i makriga gormaa la sirqoola habeenkii inta la hurdaayo habeenkiiya la maleega yaa saaxibay sijni uu yidhi nabi yuusuf xabsiga labadii saaxiibka igula ahayo suxbadu halkay ka dhacday xabsiga gudihiis sijnigay ka dhex dhacday soo maaha sijniga ayay ka dhex dhacday marka idaafadaas waxaa la idhaahdaa idaafa bimacnaa fii marba haddii mudaafulaygu waal yahay mudaafkuna ku dhex dhacay tarabusu arbacati ashhurin fiiri gabdhihii inay sugaan afar bilood tarabus waa mudaaf arbacati ashhurin tarabuskaanu halkee ku dhex dhacaa arbacati ashhur afarta bilood gudahoodu ku dhaca tarabus marka idaafadaasna maxaa la idhaha idaafa bimacnaa fii labadaas wiii ka soo hara labadaasaa daabid loo samaynaya idaafada bimacnaa laamta uma aanan samayna daabidada idaafa bimacnaa laam iyo idaafa bimacnaa fi wixii ka soo haraa waa bimacnaa laam al idaafa bimacnaa min iyo idaafa bimacnaa fi labadaas wixii ka soo haraa waa bimacnaa laam hadday rabta laamta in lagu dhawaaqayaysa ma ansix waa bimacnaa laam alale wax alla wixii ka soo hara wa taaratan marna taati way timaadaa hiya idaafadi waa timaadaa bimacnaa min ayay ku timaadaa idaa waqtigiyayna ku timaadaa daraf mujarad can shardi ka dhig idaa waqtigiyay ku timaadaa qulta aad tidhaahdo manaa zaytin ishtaraytu waxaan soo gatay manaa zaytin saliidda labadeedii rodol faqis ka qiyaaso daaka kaasoo bimacnaa laamta iyo wadaa midkan bimacnaa minta daaka waxaa lagu ishaaraa shayga baciidka kana qariibkaa lagu ishaaraa wa fi lmudaafi maa yajuru abadaa milu ladu zaydin wain shita ladaa wa fi lmudaafi mudaafkii dhexdiisuu ahaaday maa lafdi yajuru jaraya abadda weligiis waa kana in mudaaf wax jaro inuu qabo xariiri waxa wax jara waa mudaafka fiili wa fi lmudaafi mudaafkii dhexdiisuu ahaaday maa mudaaf yajuru isagu jaraya mudaaf ilayga abadda weligiis muxuu ula jeedaa hadalkan wuxuu ula jeedaa asmaada gobol waxaa ku jira weligood la idaafeeyo oo mudaaf ileyhi ka dambeeyo kuwaasaa ku jira wey asmaa waxaa jirta idaafada laasimta weligoodba la idaafeeyo labay u qaybsamaan kuwa weligood la idaafeeyo lafdan waa macnan oon marna dhici karin mudaaf in laga xadfada waa qayb iyo qayb waxa weyaan la idaafeeyo lafdan ow macnan marna lafdigaa laga idaafaynaa marna waa la xataa waa la niyeysanaa sida kulli iyo bacdi oo kale iyo qayb afar xaalo leh qayb afar xaalo leh oo waxa weeyaan mar la idaafeeyo lafdan wa macnanba marna la idaafeeyo macnan oo la niyeysto marna idaafada inta la xadfo lafdigii la niyeysto marna inta mudaafilayga la xadfo aan waxba la niyeysan aaqi kitaabku ku keeni doonaa qablu iyo bacdu iyo asmaa jihad jihaad wey qablu iyo bacdu iyo asmaa jihaad iyo awalu iyo xasbu iyo kuwaas weeyaan aakirka kitaabku ku imaan doona mulxada halkaana waa qayba uga jirta laakiin aakirku baabkaas buu talagalay oo ku faahfaahin doona waay marka asmaada asal waxay tahay marna in la idaafeeyo marna aan la idaafayn waa sida aar aarka laakiin asmaa waxaa jirta weligeed idaafa la laazimtaa lafdan wa macna oo mar kasta mudaaf ilay ka dambeeyo wa fi lmudaafi mudaafki dhexdiisuu ahaaday maa mudaaf yajuru jere abadda weligiis weligiis mid jere oo mar kastaba mudaaf ilayhi ka dambeeyo aajiryi kaasaa jira abadan abadanta wuxuu ula jeedaa fii jamiici axwaalihi xaaladiisoo dhan marnaba mudaafu ilayhi waxa weyan kama suulo mar kasta mudaafu ilayhi aa ka dambeeya mar kasta mudaafu ilayhi aa ka dambeeya sidaas ayuu ula jeedaa wadalika mihaalkii milu ladun oo kale weeye ladun zaydin milu ladun zaydin oo kale weeye wadalikaasuna milu ladun zaydin oo kaleba waayo ladun zaydin amase wadaalikasuba milu ladun zaydin milu qawlika inaad tidhaahdo kale weeye ladun zaydin zayd agtiisa inaad tidhaahdo saasoo kale waayo marka ladun waxay ka mid tahay alfaada idaafada laasimta weligeed ladun waa ismu bimacnaa cinda horta oo bimacnaa cinda ayay ku macno tahay waxay faa'iideydaan limakaani اlxuduur aw zamaani اlxuduur waqtiga jooga ama makaanka jooga labadaasa loo isticmaala waqtiga jooga ama makaanka jooga aa loo isticmaalaa ahlucilmiga gabalna waxay yidhahdeen maya waxaa loo isticmaalaa limabda اlghaayaat meesha haayadu ka bilaabato sawaaء kaana zamaanan aw makaana zamanka meesha wax ka bilowdaan waa ismun limabda'i alghaayaat haayaadka meelaha wax ka bilowdaan zamaanan aw makaana sidaasaa loo isticmaalaa sida haalibka min a gasha min oo kale sida haalibka waa sidaas waxay leedahay kaana sayruka socodkaagu min iljaamic masaajidka jaamica laga soo bilaabo uu ahaado waa xagga makaankii taas kaana sayruka socodkaagu wuxuu ahaaday min salaati اlcasri salaada casri laga soo bilaabo taasay noqotaa mararka gabal in jumlo loo idaafeyn waa dhacdaa maa ra'aytuhu ma arag min ladun zaydun qaa'imo zayd markuu istaagay laga soo bilaabo jumlo ismiya hadda ka dabamartay ama jumlo ficliyaa maa ra'aytuhu ma anan arag min ladun qaama zaydun zayd markuu istaagay laga soo bilaabo taas waxay ku khilaafsan tahay cinda cinda wax aan mufrad ahayn mudaafulaygeedu ma noqdo laakiin ladun ism mufradana mudaafulaygu noqda waa sida qaalibkaa jumla ismiyaana waa u noqon kartaa jumla ficilana waa u noqon kartaa taas waa ay ku kala duwan yihiin taasay ku kala duwan yihin laduntaas waana mabni waa mabni cilada loo bineeyey aad iskugu khilaafeen maxaa loo bineeyey ilaa ladun waa saddex arab waxay dhahdeen ladun toban luqay leedahay ama koob iyo toban luqo luqooyinka luqa ka mida waxa ah led a ka mid a led led waa laba xaraf soo maaha haddee laba xarafna kelmaddu hadday noqoto wadci ahaanay eh, xaraf kii ilaa xarafa marka la dejaayo hal xaraf laga dhiga ama labe marka waa lishibha alxarfa min xayu lwadcu xagga wadciga ka shabaha laleeyahy waa mabni marka hmm. waa mabni qawlkaasaa ka mida ah aqwaasha ladun zaydin uu yidhi marka zayd agtiisa aada leedahay ladun zaydin zayd agtiisa wadalikaas milu ladun oo kaleto weeye ladun zaydin wain shita haddaad doontana ladaa ayaad leedahay ladaa waxa weya cinda ayaduna ah ku macnata waa labadoodu waa ismaani limakaan اxuduur aw zamani cindadaasay la macnota cindadaas ay la macnota laakiin waxay ku kala duwan yihiin ayadii cinda cindada darafnimona waa lagu nasbi karaa midna waa lagu jeri karaa laakiin ladada weligeed lama jero darafnimo un baa lagu nabiya ah, ladada iyada darafnimaa lagu nabiya ee lama jero laakiin cindada midna waa lagu jeri karaa darfna waa lagu nasbi karaa meel kale ma aadayado caamil kalena ma galo cindada laftirkeeda labadaasay joogtaa laakiin ladaadu ayada waxawn darafnimayba iska laasimtaaba midda kale waxay ku kala duwan yihiin cindada waxaa loo isticmaalaa waxa weya darfun lilacyaan walilmacaani labada waa loo isticmaali karaa cayn waa loo isticmaali karaa oo waxaa leedaha cindii zaydun zayda agteeda jooga zayd waa cayn iyo daato soo maaha macnada waa loo isticmaali karaa cindii cilmu wa caqlu waa loo isticmaali karaa laakiin ladaada ayada looma isticmaali karo ilaa darfan lilacyaan wax daatale waxaana looma isticmaalo ah, waladaynaa maziidu ah, ladaynaa rijaalu aad dhihi kartaa ladaynaa cilmu lama yidhaahdo ah. marka cayna loo isticmaalaa marka taasna waa ay uga duwanta laba labadaas shayba waa uga duwanta agga waxawa caamilka ku camal falana waa uga duwan tahay xagga macaanidana caynay ku aasta ladaado ay ku aasta milu ladun zaydin wainshita ladaa wa minhu subaanu wa minhu waxaa ka mida subaanu subaano waxa weya ah, waa ismu masder masdernimaa lagu nabiya masdernimu ismu masder weeye sabaxa tabiixana masderkii ahaa markaasaa subaana l ismu masderka waa masderka xuruuftiisa hadii gabal uu maqan yahay ismu masderaa la yidhahdaa marka weligeed waxaan mafcuul mulaq hayn uguma nasbiyo subxaana waa ism mucraba laakiin weligeed waa mansuub nasbahaasi laazimi oo waxay ku nasbinsantay mafcuul mulaqnimo weligeed iyo wadu duuda bimacnaa saaxib hadday tahay ismu jinsi daahira loo idaafeeyo bis wax kale looma idaafeeyo waa tii asmaa sitada ka mid aheed waa tii asmaa sitada ka mid aheed wa milu miluda waa bimacnaa shabiih waa nadiir shayga shayga lamidkaa a la yidhahdaa mil marka waa la idaafeeya lafdan wa macnan weligeed maa ra'aytu milaka aada leedahay ma waa mac mac laba luqaa ku banaan mac oo sukuun ah iyo maca labadubaa ku banaanta waana la idaafeeya mac laba luqaa ku banaan maca iyo mac waa makaanulijtimaaca loo loo adeegsaday ama zamaanulijtimaac meesha lagu kulmay ama waktiga la kulmay labadaba loo adeegsadaa zaman iyo makaan labadaba macada waa loo adeegsadaa zaydun macaka Ah, wajituka maca alcasri a la idhahdaa mararka gabal waxaa dhacday idaafada in laga jaro in la tanweyniyo oo la yidhaha macan laakiin markaas ka baxday macnihii markaasoo kale waa bimacnaa jamiic ah, jaaa zaydani macan wadajir xaale ay yihiin ay jamiica bimacnaa jamiicanay noqonaysa mar haddaad aragto macan maaha macnaheedii oo oo aheed makaanu ijtimaac iyo zamaanu ijtimac midna maaha markaas waa ay ka baxday macan haddii la yidhi macnuhu wuxuu noqday jamiica ah, macnahu jamiican ayuu noqoday ulu ulu waxa weya ismu jamcin laa waaxida lahu min lafdiis waa ismu jamcan waxa weeyaan aan mufrad lahayn oo jamcudukirsaaleyn mulxaqaadiisa ay ka mid tahay ululcilmi asxaab wey manaheeduna asxaab wey macnaheeduna wa kullu kullu ayada waa la idaafeeyaa marna idaafada waa laga jiraa ah, kulluda marna waa la idaafeeyaa lafdan marna waxa weeyaan waa laga jaraa idaafada lafdiga waa laga jaraa lafdiga inta laga jaro aa la niyeysana oo tanwiina la saara tanwiintaasa bedel ka noqonay kulluba marna lafdiga loo idaafayna marna tanwiina la saara tanwiintaasa ciwad waxay noqoneen waxa waya cala lmudaaf ilayhi asmaad kale lamidan halkaan ku keenay tumaljihatu jihooyinkii wey jihooyinka asitu lixdaa lixda jiho asmaa waxa weeyaan jihaad waxa weya waa la idaafeeya lafdana laga idaafeeya ama macnana laga idaafeeya laakiin asmaauljihaad afar xaalay leeyihiin aakhir kitaabku noogu imaa doonay qabl iyo bacd bay la mid yihin mar waa la idaafeeya lafdiga mar idaafada lafdigaa laga jaraa waa la niyeystaa mudaafulayga lafdigiisii marna macnihiisaa la niyeystaa marna inta mudaafulayga la jaraan lafdan waa macnan midna la niyeystaan afar xaaluu leeyahy hal mar waa mabni saddex goorna waa muxram wuxuu mabni yahay marka mudaafulayga la jaro macnihiisana la niyeysto halkaas maruu mabniya marka asmaauljihaad qabl iyo bacdiga lamid yihiin xaggay ku imaan doonaan insha allah uma aljihatu jihooyinkii weeye jihooyinkii asitu lixda ahaa fawqu way ka bedelo fawqu way kor iyo wa waraau gadaal iyo wa yumnatun midig yumnatun midig iyo wa cagsuhaa cagsu alaaa saddexdaas cagsigooda fawqu maxaa cagsi u ah tax waraana qudaam yumnatunna yusra bilaa miraacin muran la'aan xaalo ay ahaatay asmauljihaadkaas wax murana ma leh inay la idaafeeyo wahaakadaa sidaasoo kale ayuu ahaaday kayru waa hayru hayru iyo waa bacdu bacdu iyo waa siwaa siwaa haakadaa sidaasay ahaadeen oo ayagana waa la idaafeeya fii kelimin kelimooyin xaalo ay ku dhex sugan yihiin waxa weeyaan hayru iyo inta ka dambaydaaba kelimooyinkoo shata kala tagsan oo kutubtaas luqada ku qoran maahan intaan keliya waxa weeyaan kelimooyin kala tagsan oo kutubta luqada ku yaala kelimooyinku rawaaha uu ka soo wariyey carab man rawaa qofkii un ka soo wariye oge kelimooyin fara badan ayu ay ka mid tahay xasbu ay ka mid tahay awalu ay ka mid tahay qablu ay ka mid tahay bacdu ay ka mid tahay kelimooyin badan maaha intaane oo kala tagsan oo kutubta ku firiirsan oo kutubta luqada jire ay la midtuu ku yihi maahan intaan oo kaliya sida xasbu iyo ayu iyo awalu iyo qablu iyo bacdu iyo calu iyo kuwaas weeyaan rawaaha man rawaa kelimooyinkaasoo rawaaha uu wariyey man qofkii rawaa wariyey qofkii wariyaa kollayba wariyey oo carab ka soo wariyey waay waa intaas baabuidaafa haadaa kanu baabuidaafa idaafadii baabkeedi weeye baabu khabarun limubtadayn maxduufin taqdiiruhu haadaa baabulidaafati ها xرف تنبيه اسم إشارة مبتدا مبني على سكون في محل رفع باب خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره باب مضاف الإضافة مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة وقد يجر الواو للاستثناء قد حرف تحقيق يجر فعل مضارع مغير سيقة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الاسم نائب فاعل الجر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة بالإضافة الباء حرف الجر الإضافة اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف الجر والمجرور متعلق بيجر كقول الكاف حرف تشبيه وجر قول اسم مجرور بالكاف وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجر mashhuuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaa'inun alwaaw lilisinaafida ismu shaara mubtada mabnin calaa sukuni fii maxali rafcin likaalna allaamu ilbucdu walkaafu xarfu khiaabin حرف خطاب كائن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قول مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل شيء مضاف إليه والميم علامة جمع ذكور دار خبر لمبتدا محذوف تقدير هذه حرف تمييزه اسم إشارة مبتدا مبني على الكسر في محل رفع دار خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره دار مضاف أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة ما ناب في حرف حركة أبي مضاف قحافة مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع التأنيث اللفظي فتارة الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت بيان ما وأردت بيان معنى تلك الإضافة فأقول لك تارة ظرف زمان منصوب على ظرفية الزمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بالتأتي تأتي فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على الإضافة والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحدوث بمعنى الباء حرف الجر معنى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر معنى مضاف الله من مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بالتاتي نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك النحو وذلك الواو للسناء ذلك ذا اسم اشاره مبتدا مبني على سكون في محل رفع لك اللام للبعد والكاف حرف خطاب نحو خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا وخبر الله محل لها من الاعراب لانها مستأنفة الطافع الماضي مبني على فتحه مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر التعذر عبد فاعل الطاء مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في آخره عبد مضاف أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من أسماء الستة ما ناب في حرفنا حركة أبي مضاف تمام مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أطاع والفاعل عبد في محل جر بإضافة نحو إليها وتارة الواو حرف عطف تارة ظرف الزمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بالتاتي تاتي فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناص والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقال وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على على الإضافة والجملة من الفعل oo تاتي iyo والفاaعل hiyada ah في محل نصب مxdوفة على جملة فطاaرة تاتي بمعنى اللام بمعنى الباء حرف جر معنى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الجار والمجرور متعلق بالتاتي معنى مضاف من مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية إdaa ظرف لma يستقبل من الزمان مجرد من معنى شرد مبني على سكون في محل نصب على ظرفية زمانية وظرف متعلق بالتاتي قلت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها منaa زيت مقول qول منصوب وعلاaمة نصب فرcة مقدرة على آkخرihi منع من ظهور اشتغاaل المحل بحركة الحكاية iska soo gaabi aabka noo banaanta inaad tidhahdo mana mafcuulu lficli maxduufin taqdiiruhu ishtaraytu ishtaratu ficla wafaacilu mana mafcuul bih mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadarat cala alif mana min dur atacadub mana mudaaf zaydin mudaaf ilay majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirih waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali nasbi maqulu lqowl faqis alfaa lfasiixa liannahaa saxad can jawaabi shardi muqadarin taqdiiruhu idaa carabta maa dakartu laka waarata wa arata bayaana macnaa tilka alidaafati sanaaciyatan aw qiyaasiya faaqulu laka qis qis ficlu amrin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab wafaacilu damiiru musatin wujuuban taqdiiruhu anta waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxal nasbin maqulu qowli maxduuf dakada ismu ishaara dakada ismu ishaara mabniyu calaa sukuuni في محل نصب مفعول به والكاف حرف خطاب وذا الواو حرف عطف ذا معطوف على ذاك مبني على السكون في محل نصب وفي المضاف الواو للاستثناء في حرف جر المضاف اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدا مؤخر مبني على السكون في محل رفع والجملة من المبتدا المتأخر وخبره المتقدم لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة يجر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر ويحد على ما والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل يجر أبدا ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمنية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بيجر مثل خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك وذلك الواو للاستثناء ذلك ذا اسم شار مبني على سكون في محل رفع مبتدا لكلام للبعد والكاف حرف خطاب مثل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره مثل مضاف لدن زيد مضاف اليه مجرور وعلامه جر كسره مقدره على اخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركه الحكايه وان شئت لدى زيد الواو حرف عطف ان شئت لدى وإن شئت لدى الواو حرف عطف إن شئت لدى معطوف على لدن زيد والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية ومنه الواو للاستثناء من حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على ضمير في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنات mubtadihi jamc subxaana wadu waa mil kelimaadkaas o dhan waa kainaatu subxaana mubtadon muahar marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun muqadaraة calى akhirihi manaca min duhura ishtigaal maxali bxarakati اxikaaya wاljumlaةu min almubtada mutaahir wakhabr mutaqadim laa maxla laha min alcraab lannaha mustanafa wdual waa waxarfacaatin duu macduufun calaa subxaan wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhiri manacmin dura ishtaqa almaxali bisukuuni xikaaya wa milu alwaaw xarfu cadfin milu macduufun calaa subxaana wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi wa mac alwaaw xarfu cadfin mac macduufun calaa subxaana wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatun مqdرة على akhر mنca min ظهوuriha اشhتiغاaل محل بسkون الحكاaية وعnd alwaaw xرفcة عnda مcطوف على سبحاaنة والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة مqdرة على akhرihi mنca min ظهوuriha اشhتiغاaل محل بحركة الحكاaية وأولو alwaaw xرفcة أولو مcطوف على سبحاaنة والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة مqdرة على akhرihi mنca min ظهوuriha اشhتiغاaل محل بسkون الحكاaية وكل alwaaw xرفcة كل مcطوف على سبحاaنة والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في akhره ثuمa xرف caطف الجهة مcطوف على سبحاaنة والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في akhره الصت صفة الجهة وصفة المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في akhره فوق بدل من الجهة وبدل البعض من الكل وبدل المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في wa waraa alwaaw xarfu cadfin waraa macduufu calaa fawqu wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu cala alhamsati maxduufati lidaruurati shicri ويمنة الwaaw xرف caطفin يمنة مcطوف عalى فوq والمcطوف عalى المرفوع مرفوع وعلاaمaة رفع ضمة ظاahiرة في akhره وcكس الwaaw xرف caطفin cكس مcطوف عalى فوq والمcطوف عalى المرفوع مرفوع وعلاaمaة رفع ضمة ظاahiرة في akhره cكس مضاaف haa ضمير متصل مبني على سكون في محل jر مضاaف إليه مبني على سكون في محل jر بلا البا حرف جر لاaئف بمعنى غير مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور بمحذوف وجوبا تقديره كائنات حاaل من الجهاad جiهاadkaasaa laga xarayna waa جمع كائنaaت marka لا مضاaف مراع مضاaف إليه مجرور وعلاaمة جر كسرة ظاaهرة على الهمسة المحذوفة لضرورة الشعر وhkda الwaaw للسناad h xرف تنبيه kda الكاaf xرف تشبيه وjر da اسم إشhاaر مبني على سكون في محل jر الjاr والمجrور متacalق بkخبر متqدم محdوف وجوبا تقديره كائناaت كائناaت جمcad ka dhiga غayر مبتدى مؤخر مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره والجملة من المبتدى المتأخر وخبره المتقدم لا محل لha من الإعراب لأنها مستأنفة وبعض الwaaw xرف caطفin بعض مcطوف عalى غayr والمcطوف عalى المرفوع مرفوع وعلاaمaة رفع ضمة ظاaهرة في akhره وسiوى الwaaw xرف caطفin سiوى مcطوف عalى غayr والمcطوف عalى المرفوع مرفوع وعلاaمaة رفع ضمة مqدرة عalى الألف منca min dور التacadر في xرف jr كلم اسم مجrور بفيه وعلاaمaة jr كسرة ظاaهرة في akhره الjاr والمجrور متacalق بمحdوف وجوبا تقدير كائناaت جمcad ka dhige waxaa laga xalayna غayr iyo bعض iyo siوى كائناaت xاaل من غayr وma baعdaha غayr iyo waxa ka dambeeya laga xaalayna شhفاa صفة كلم وصفة المجrور مجrور وعلاaمة jر كسرة مqدرة على الألف منca من ظهورها التعdر فwا فعل ماaض مبني على فتحة مqدرة على الألف منca من ظهورها التعdر haa ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به مqدم mن اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل رفع فاعل hwى والجملة من الفعل oo rwاa والفاaعل oo mنa والمفعuل oo haada ah في محل jr صفة في محل jr صفة كلمة كلمtaa laga صفayna والجملة من الفعل والفاaعل والمفعuل في محل jr صفة كلمة hwا فعل ناaطل مبني على فتحة مqدرة على الألف منca من ظهورها التعاdر وفاaعل ضمير مستطر جواaزا تقديره ويعud على mن والجملة من الفعل oo rwاa والفاaعل oo huwda ah لا محل لha من الإعراب لأنها صلة الموصول والعاaد إلى الموصول الضمير الذي هو فاaعل rwا الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد